تتم والمالك اختار ثمان عشرة ولابن حزم عد تسع عشرة لا بنبات عانة للكوف كالشافعي في المسلم الحنيف ومكره كمكره منه يقص ولابن ثابت بمكره يخص ولأبي يوسف عنهما سقط لكن على المكره دية فقط ولا يقاد من شريك من نفي عنه القصاص في مقال الحنفي وجلهم وافقه في قاتل شارك مخطئا كغير عاقل لا ذي صبا للشافعي إن عقل والأصبحي إن تمال حصل والشرط كون القتل عمدا أي ضرب قصدا بما قتل بمثله غلب وكونه يجرح للكوف اعتبر وفي الحديد شرط ذا لم يشتهر والشافعي كالحنفي في السم فلم يقد بوضعه في الطعم لكن وذا والحنفي أهدره ويكتفي بدية إن أوجره والشأن عند الحمي والشأن عند الحميري القصد فالضرب بالعصا لديه عمد وشبه عمد لسواه يدرى إذ خلت الآلة مما مر وكل من في قصده الشخص الخلل فخطأ عند الجميع ما فعل وليك laa yaqtulu lmuslima bidimbiyi kadaka qatlu lxuri bilcabdi waqad waafaqahum fii sayidin falaa yuqad wayuqtalu ljamcu biwaaxidin wacan jamaacatin kabni zubayri lmancu can wakuluhum yuqiidu bilunha dakar laakin binisfi diyati lbasri jabar walaa yuqaadu waalidu bima walad wain calaa ka mili jaddatin wajad wamaaliku yuqiiduhu in ittadax qasdu zuhuuqi ruuxihi kaan dabax وإن يطالب مستحق لقود بدية أجبر جان فليؤد ومالك خالف كالنعمان فاشترط فيها قبول الجاني والمستحق كل وارث ظهر ومالك في العاصب الأولى حصر إلا إذا كان إناث حزنا إرسل فقال اجعل لبنت أدنى وشرك البعيد مع إناث إن لم يحزن كامل الميراث وغيره بعفو بعض اكتفى وعنده في الصورة الأولى كفى وأحمد والشافعي انتظر بلوغ طفل حيث لا عفو جرى وكلهم من غاب منهم ينتظر إن لم يكن لمالك كمن أسر وعفو مجروح يموت يقبل وعن أبي ثور وجمع يبطل والشافعي دية هذا لم يضع بل أرش جرح إن له الثلث اتسع وغيره أسقطها لا في الخطأ فما عن الثلث ارتقى لن يسقط ومالك يحبس عامدا سري عاما وجلد مئة له لزم وقال في الغيلة ليس يقبل عفو ولا صلح وحتما يقتل ولو بغير الكفر وهي قتله لماله وليس شرطا قتله وصفة القتل كقتل الجاني إلا لدى أحمد والنعمان قالا بسيف وكذا غيرهما فيما لمعنى غير قتل حرم كالقتل باللواط أو بالسحر كذاك تجريع لنحو خمر ولا يقاد هارب للحرم للحنفي والحنبلي فليصرم وما مضى في النفس من أحكام يثبت في الجروح بالتمام لكن رأى النعمان قطعا لطرف من هارب لحرم حين اقترف ولم يقد بين الرقيق في الطرف كذاك فيما بالذكورة اختلف أو كان بين كامل وعبد أو كان قطع kamaalikin fii kaafirin aw cabdi qaaca cudwa kaamilin can camdi walaa qisaasa fi ljiraaxi ila in umina alxayfu faraaci lcadla walaa tuqid bilcudwi ilaa mushbihah fii jinsihi wa nawcihi maca aljihah wa kulluhum yuqiidu miman awdaxa wamanacuu in fowqa hada jaraxa waxaysu kaana duuna hada lam yuqad lilxambali washaafici fi lmuctamad wاlxambaliyu in yuqid liacwara في عينه بنصف عقل جبر ولا يقيد منه كي لا يعمى لكن عليه دية أتم ومالك خير في الفرعين فقود أو دية العينين والمالكي والحنبلي أرجأ حتما قصاص الجرح حتى يبرأ وأخر للبرد أو للحر إن خشي من قطعه أن يسري وأهدرا إلا لدى النعمان إن قود سرى بلا عدوان وعنده يجب عقل وطرح عثمان البتي أرش ما جرح الجنايات وجمع جناية جناية أبو تعريفية وحوير جناية ما كان من عدوان ولو بلا قصد على الأبدان جناية هلكم وحلولة شيدا ما كان من عدوان وحي حد قدب أهاضي ولو بلا قصد قصد بيان ee lagu markaa cudwaan iyo xadgudub lagu sameeyey cala alabdaani jirhkii bani aadamka walmaali ama maalkii bani aadamka kale maalkii kayrka weeyi iyo badankii kayrka walbudci iyo budci wixii loo geysto ayaa markaa la yidhaahdaa iyo cirdigii sida uu yidhi kadaaka alqadfu qadafkiina isaguna jinaayaadka uu ku jiraayo waxa weeyaan dee waa jinaayatun cala alcirdi sidoo kale wixii markaa diinta loo geysto waridatun waa kaayi jinaayadii ama xadgudubkii loo geysto diinta oo dee inuu qofku markaa ridooba oo diintii uu ka kufriyo iyaduna waa jinaayo iyo tii caqliga loo geysanayayo wa shurbu khamrin yaqfi khamri la cabaana uu raacayaayo isaguna waa jinaayatun cala alcaqli marka jinaayadu saasay u macno ballaaran tahay laakiin fuqahadu fi lgaalib jinaaya kitaabu ljinaayaat markay yidhaahdaan waxay si gaara ula jeedaan taa u horeysa oo ah aljinaaya cala alabdaan oo kutubta fiqiga markay kitaabu ljinaayaat yidhaahdaan qaarna kitaabu ljaraax bay yidhaahdaan qaarna kitaabu ljinaayaat marka waa jinaayatun duuna jinaaya jinaayo gaaray u jeedaan oo aljinaaya cala alabdaan bay u jeedaan laakiin waxaasoo dhami waa jinaayaat weeyi dee rubuca dhanba waata rubc aljinaayaat lagu magacaabo faabit ilqisaasa fi labdaan qisaas baad haddaba sugaysaa oo ka waajibaysa abdaantii jirhkii bani aadamka dhibkii loo geysto qisaas baa ka waajibi in saxa caqlu wa buluuqu ljaani shuruudbu markaa qisaastii ay leedahay qisaastu ama fi nafsi bay noqotaa ama fi labraaf markaa tii nafta ayaa marka hore lagu bilaabaa araaftuna xagga dambey ka iman araaftan waxa loola jeedaa xubnihii shuruuddii haddaba waxa weeye in saxa caqlu wa buluuqu ljaani hadday sugnaadaan weey jaaniga qofka dhibka geystay inuu caaqil baaliga yahay haddaanu dee labadaa midnaba ahayn mukallaf noqon maayo oo la qisaasi maayo maxaa haddaba lagu qaangaaraya ilan kama inaan soo hadal qaangaarhkii ma inaan soo arag kitaabka intiisii hore oo dhan maxaa lagu qaangaarayaa kuma inaan soo arag fuqahaduna qaarba meel bay ku sheegaan inta badan baabulxajri ayay ku keenaan oo de waata iyo junuunkii markaa deetna sikarkiiba wixii laga baxayay buluuq buluuqdii markaa halkaa ay ka daba garaan ibnu rushdi halkan uu ku sheegay marka halkanunbaa iyadana nadmiguna uu markaa ku keeno bilxaydi in saxa caqlu wa buluuquljaani caqliga iyo qaangaadhka kii jaaniga ahaa hadday caddaato deetana buluuqii muxuu ku caddaanayaa bilxaydi buu ku caddaanayaa in dhiiggii caadada gabadhii ay hesho aw bilxamli ama ay urba qaado iyadiioo aan dhiig helin aw an yaxtalima ama rag iyo dumar soddonaba ha noqdee in qofku eh, ixtilaam uu ku dhaco dee biyihii markaa taranku ay ka yimaadaan oo isku arko yaqadaki aw fi lmanaam aw khamsa casharata min alcumri tatim intaa hore waa lagu ijmaacsan yahay aw khamsa casharata ama toban iyo shan oo min alcumri cumrigeeda shan iyo toban sano oo tatimu buuxsanaysa shan iyo toban jir qofku inuu noqdo walmaaliki maalikigu ikhtaara wuxuu dooranayaa amaani cashara toban sideed wlbni xasmin cudda tisca cashara ibn xasmina waxaa loo tirinayaa sagaal iyo toban da-daa markaa khilaafka uu ku jiraa nas sariixii kuma soo aroorin markaa jumhuurku imika waxay iska qaateen shan iyo tobankaasi shaafici iyo axmed ibn xambal madabkooda waa sidaasoo xadiidkii ibn cumar radi allahu tacaala canhuma markii dagaalka laga celiyay uxud ee haddana axzaab loo sii daayey oo kii anigoo shan iyo toban jira baa laysii daayey markaa taasay waxay ka qaateen maaragtay waxa weeyaan cumar bin cabdilcasiis baa wuxuu yidhi araa hada xaddan bayna alsagiiri waalkabiir waxay ila tahay halkaas inay xad lagu kala saaro tahay qofkii yaraa iyo qofkii weynaa markaa shan iyo tobankaas shaaficina markaa taasuu u qaatay oo dee maaratay daliil kaloo ka xoogan wuu waayey axmed ibn xambalna wuu ku raacay abu xaniifa raxmat ullaahi tacaala calayhi wuxuu qabaa isagu sidan maalikiyadu ay dooranayaano raggana sideed iyo toban dumarkana toddobi iyo toban laakiin fatwadu xanafiyada ayaa shan iyo tobanka ah. saas daraadeed iminka halkan qowlkii abu xaniife lama sheegin muftaabihigii oo shan iyo tobankaas ayuunbaa lagu daayay marka iyaga fatwadu waa shan iyo bay leeyihiin dadka iminka cumrigooda uu yaraaday ba shan iyo toban kaasaa laga dhigay maalikiyadu sideed iyo bay yidhaahdeen waayo yani wax nasihi mar ku soo qofku sideed markuu gaaro caqligiisu waa buuxsanayaa taan buu noqonayaa aakhirihi marka hadduu intaa ka horeysa gaari waayo inta badan sideed iyo waa ixtiraamkii waa helaan gabadhii dhiiggii way helaysaa markaa sideed iyo tobankaasi iyagula yidhaahdeen ibn xasm raxmat ullaahi tacaala calayhi markii masaladii nas uu u waayey waxa uu yidhi qodobka la isku raacsan yahay gaal iyo islaam maaratay fii jamiici aqtaari ilardi qofku hadduu sagaal iyo toban jir yahay inuu nin weyn yahay oo aanu saqiir iyo sadi toona ahay marka wixii intaa ka horreysay inuu khilaaf ku jiro oo kale ayuu ka dhigaya laakiin dee cid kamuu soo naqlinin tiri siddeed iyo toban jirku qaangaar ma aha marka wuxuu sagaaliyo tobanka u yidhi ma garanayno alqawlu biaqali maa qiil buu odhan jiray dee biaqali maa qiilku waxa inuu sideed iyo toban istaago oo yidhahdo wixii ka horeeya waa laisku khilaafsan yahay takaaliiftii miyay qabanaysaa mise ma qabanayso laakiin haddii sideed iyo uu gaaro inay qabanayso waa la isku waafaqsan marka maalikiyadii marka ayagu saasay yidhahdeen sideed iyo tobankaas nas aanta daraaddeed wlmaalik ikhtaara amaani cashara walibni xasmin cudda tisca cashar qoladan gaaladuna malaamka sideed iyo tobankaasay yidhahdaan garan mayna inay maalikiyada ka qaateen iyo inay meel kale ka keeneen laa binabaati caanatin qofku kuma qaan gaadhayo in timihii ay u soo baxaan timihii cawradu lilkuufi abu xaniife agtiisa nabaatul caanahaasi ma noqdo qaangaar ma noqon ka shaafici sida shaaficiylow qaba weeyi filmuslimi lxadiidi qofkii muslimka ah ee toosnaa ee muslimka ahaa saasuu isaguna qabaa markaa nabaatulcaanihii saddex madhab baa ka soo baxaya qolo odhanaysa waa lagu qaangaadhay waa maalikiyadii iyo xanaabiladii qisadii reer bani qoraydaanay daliishanayaan markaasaa la eegayey qofkii timahaa lagu arka waa la dilayo nin weyn baa loo ictibaarinayey qofkii aan lagu aragna caruur baa abu xaniifa raxmat ullaahi tacaala calayhi isagu taasi uma arag inay markaa qaangaar noqonayso waayo waa iska soo degdegi karaan waa markaa wax ictibaar ma laha buuli shaafici raximah llahu tacaala waxa uu kala qaaday muslimkii iyo gaalkii markaa gaalkii calaamad bay noqonaysaa tusinaysa inuu qaangaaray qaangaar maaha qaangaar maaha laakiin waa calaamad tusinaysa inuu qaangaaday oo waatan gaaladii maarata waxa weyaan dee xad looga dhigay laakiin muslimkii ma noqonayso marka gaalkii muslimka de waa labada boqol laba qofoo bani aadame isku siun bay u qaangaadhaani maxaa maarata loo kala fogela arrintan waa arrin maarata khilqiyaha arrin diinta calaaqa lala ma ahayn waxay yidhaahdeen qofkii muslimkaa waatan xayaraadu saaran maxjuur caleyhiga uu yahay waxa markaa had iyo jeer dee dhalinyaradu inay qof weyn ictibaariyo iska jecelyiin caruur markaa inay maaragtay makiinad iyo wax isku xoqaan baa dhici karta bay leeyihiin si marka xayiraad iyo xajriga looga kor qaado gaaladuna waa bilcagsi iyaga jizyadii baa lagu soo rogayaa hadday qaangaadhaan markaa iyagu waxba ku degdegi maayaan intay de iska dibdhigi karayaan way iska dibdhigayaan saasoo kale laakiin waxay u badan tahay in shaafici raxmat ullaahi tacaala caleyh markii yani uu eegay qisadaa reer banu quraydo mooyaane meel kale oo axkaamtii caano lagu xidhayo markii uu arki waayey inuu is yidhi arrintaasi malaha arrin nimankaa u gaara ayay ahayd laa binabaati caanatin lilkuufi ka shaafici fi lmuslim ilxaniifi wa mukrahun ka mukrihi markaa shuruuddii baa loo soo noqday in saxa caqlu wa buluuqu ljaal haye ikhtiyaarkiima la shardinaya wuxuu yidhi wa mukrahun qofkii la qasbay ka mukrihin minhu maarata ka mukrihi minhu yuqasu yuqasu minhu wa mukrahun qofkii la qasbay yuqasu minhu qisaastii waa laga furinaya ka mukrihi sidii mukriha oo kale oo qisaastii way ku furaysaa ikhtiyaarkii shardi ma ah walibni haabitin abu xaniife raximah llahu tacala isaga waxa u sugan bimukrihin yukasu yukasu waxaa lagu gaar yeelayaa qisaasta bimukrihim kan qasbay unbaa lagu gaar yeelayaa kan kale la dili maayo waliabi yuusufa canhumaa abu abuu yuusufna waxaaba u sugan labadaba qisaastu way ka dhacaysaa laakin cala lmukrihi diyatun faqad mukriha diy unbaa lagu leeyahay mukrihunbaa diy lagu leeyahay kan la qasbay waxbaba laguma laha saddex qowl baa markaa meeshii kaaga soo baxay labadaba waa la qisaasaya waa say jumhuurku leeyihi Ehm, ama almukri de waxabay leeyihiin ficilkan badidiisa isagaaba laba waayo de ninkan kale isaga markaa waxa weyaan hadalkiisubaa ku shaqaynaya sidii aalad oo kale u ka dhigtay kanna waa la dilayaayo ikraahani qatlu nafsi ma baneeyo waa laysku waafaqsanya inuu dambiilaya waa laysku waafaqsanya ehm, waxaa intaa u dheer isagiibaa mubaashir ah marka haddii mukrihiiba la dilayo mukrahina waa la dilaya dadkan markaa madaxda iyoa de halkaas askarta ay leeyihin dil dii kale de u maqan waa halkay markaa waxa weeyaan ay soo gelayaan markaa askarigii hadduu maaratay is adiga lagu dili lahaa khaariji labadiiba qisaastii way qabanaysaa qaligi saasay jumhuurku leeyihi marka dee mukri mukri waati haddaba sababtii mubaasharada mubaasharadaaba la xoog yeeli jiray maxaa halkan mukriha loo dilaya xataa shaaficiyadu mukraha ayay laba qowl ku leeyihin mukrihana waa la dilaya qowlan waaxida marka maxaa keenay in mukraha laba qowl ay galaan waxa keen waxay leeyihiin waa kal aala sidii oo intuu qabtay hadduu ku dhufan lahaa intuu soo qabto hadduu ku dhufto dee waa aalado isaga markaa waxba looma qabsadeen soo maaha kolkan uu isagii markaa halis naftiisii geliyeyna ee bilaa ikhtiyaarka uu ka dhigayna waa saas soo kale ayaa markaa la tawarumaya deetana markaa taasaa markaa buran ka dhalisay laakiin waxay u badan yihiin fuqahadu in la dilayo abu xaniifa raximah llahu tacala mukriguun baa la dilayaa la dili maayo kan ma'muurka ah ee la amray abu yuusuf raxmat ullaahi tacaala calayhi isagu mukrahii waa kan aalad buu ka dhigay oo waatan shubhad qawiyaa ku jirta mukrihiina mubaashir ma ah markaa labadiiba uu ka dhigay laakiin haddana jaanibkii mukriha ayuu xoojiyeyoo isagii buu diyada saaray walaa yuqaadu min shariiki man nufi canhu lqisaasu fi maqaali اlxanafi walaa yuqaadu lama qisaaso qisaas lagama gooyo min shariiki man qofkii qof shariik la noqdo oo la wadaaga dilka qofkaasoo nufiya canhu lqisaasu qisaasta laga anfiyey fii maqaali lxanafiyi xanafku siduu leeyahay waa sida wa julluhum fuqahadii badi waafaqahu waa ku waafaqeen fii qaatilin kii markaa dilaha ahaa dilka geystay ee shaaraka la wadaagay mukhtian mid isaga maaragtay falkiisa uu khata ahaa ka gayri caaqilin sida qofkii markaa majnuunka ahaa oo kale laa dii siban lishaaficiyi in caqala ka reeb waxaan isaga xukunka aanad shamlinaynin kii caruurnimada u saaxiibka ahaa shaafici agtiisa laakin waa in caqala hadduu wax kala garanayo oo mumayis uu yahay oo wax fahmayo waad ka soo reebaysaa kaa isaga shariigiisa walasbaxiyi asbaxina isagana waxaad uga soo reeb waad ka soo reebaysaa qofkii maalikiga ahaa maalikigiibaad ka soo reebaysaa julluhumta in tamaalu'un xasala haddii heshiis uu dhacayoo lagu heshiiyey ninkan in la khaarajiyo waxay culammadu leeyihiin ay ka warramayaan laba qof baa qof isla dilay ama saddex qof baa isla dilay sida inoo soo socoto jamaacadu hadday qof dilaan waa la dilayaa cinda aljumhuur haddaba dadkii dadkan isla dilay hadii qaarkood qisaastii laga daayo maanic jira daraaddeed oo qisaastii lagu fulin waayo oo maanic uu diido in la qisaaso kuwii kale miyay u shafaaco qaadayaano qisaastiiba meesha ma ka dhacaysa mise kama dhacayso abu xaniifa wuxuu leeyahay dadkii falka isla geystay haddii cidba ay qisaastii ka dhacdo way ka wada dhacaysaa oo meeshii shubhad baa imanayso oo waxaa la dhici karta kan bilaa qisaastii inuu wuxuu u dhintay inuu isaga nabarkiisii yahay oo kuwan kale nabarabaha geystaan ilaa kii ka qudha bixiyey uu isaga nabarkiisii yahay baa dhici karaysa markaa shubha meeshii timid idra ulxuduuda bishubahaat baa imanaysa qolyahan kale taa uu abu xaniifa raxmat ullaahi tacaala ictibaariyey xaalad bay ictibaarinayaanoo haddii waxay eegayaan mal maane min alqatli min alqisaas kan la qisaasi waaye qisaasta maxaa ka hor joogsaday ma macnan fii nafsihiba mise waa macnan fii ficlihi bay eegayaan ma falkiisa ayaan ahayn falkii qisaasta keeni jiray mise isaga ayaa sifo wata u diidaysa qisaasta hadday xagga falka noqoto waxay leeyihiin markaa ficilkii ayaa shubhadu ay gashay qisaastii meesha ka dhacaysa gebigeeda waayo qofkan wax dilay falka uu u dhintay ma falkii qisaasta keensan jirayba mise falkii qisaasta keensan jiray baynaan kala garanayn markaa qisaastii meesha way ka baxaysa haddii laakiin maanicu uu yahay maanic qofku sifo uu wato ah laakiin falku uu yahay falkii qisaasta keeni jiray dee wasfigaasi isaguu gaar ku yahay ninkan waxaa lagu dilay waa fal qisaas keena markaa waa la qisaasayaa kuwa markaa dee mukhti unbaa meesha ku baxaya mukhtiin iyo shibulcamdigana de isagana mukhtiun baa la raacinaya waa khaawlcamdi isagana khata baa ku jira marka qofkii shariik la ahaa mukhia xaggii ficilka ayuu maanicu u noqday limacnan fi lficli buu noqday markaa lama qisaasayo kii shariiga la ahaa laakiin haddii arrintu ay tahay dee kani waalid buu ahaa markaa inanka adeerkii iyo aabihii ba isla dilay laakiin adeerku dee sifadii ma wato ninka laakiin maxaa lagu dila hadii layna weydiyo dee camdi baa lagu dila dilka meesha lagu dilay waa dil camdiya ah, waa dil qisaas waajibiya laakiin kan umuwadiibaa ka rafcisay kanna kama rafcin karto markaa isaga waa la dilayaa labadii midi waa waalan yahay midna waxa weeyaan waalan kaas iska dhaafsado waa yani inkastoo shaaficida ay leeyiin camdu camdu hadduu wax kala garanayo waxoogaa uu leeyahay laakiin samigii oo kale hadduu wax kala garanayo caaqil uu yahay waxaa laysku haystaa isaga iyo majnuunka ikhtiyaar kalaba ay wax kala garanaya haddana laakiin dee wax kasii yihiin camdigoodu ma camdiba mise waa shibhulcamdi baa laysku haysta mise waxa weyaan khaa baa laysku haysta hal camdu sabiyi camdun aw khaau oo loola jeedo falkan uu sameeyey isaga marnaba lama qisaasayo laakiin falkan uu sameeyey ma camdibaa mise waa khaa marka shaaficiyadu waxay rajaxayaan kol haddii qofkani uu ikhtiyaar iyo tamyiiz iyo leeyahay falkiisu waa camdi laakiin adamu takliif baa ka rafcinaya qisaasti marka taa maxaa ka dhalanaya diyadii in isaga lagu yeelanayo caaqilada aan lagu yeelanaynin inay diyadii camdiga noqonaysa tii khaaa aanay noqonaynin halkan lafteeda shariigiisii inuu de shariiku caamidi noqonayo oo qadiyadii aanay xagga falka u noqonayn ay xaggii faacilka u noqonayso arrimahaas ayaa markaa ka dhalanay haddaba wuxuu ku yidhi walaa yuqaalu lama qisaaso min shariiki man nufiya canhu lqisaasu qofkii qisaasta laga anfiyey shariigiisa lama qisaaso fii maqaali xanafi xanafiku siduu isaguliyay waa sidaa wa julluhum culammadii badi waafaqahu way ku waafaqeen fii qaatilin mid wax dilay oo shaaraka la wadaagay dilka mukhtican ku markaa ah oo falkiisu uu khaa ahaa ama shibulcamdi ahaa ka hayri caaqilin sida isagoo la wadaagay oo kale hayru caaqilkii bilaa tamyiizka ahaa dhawaalla iyo sabigiiba cinda aljumhuur oo iyaguna sabigii xagga khaa ayay raacinayaan majnuunkiina aggas wad racinaya ki shaaficiyadu mumayiskii bay soo reebayn laa dii siban lishaaficiyi in caqala kii sabiga ahaa maya shaaficiyada agtooda hadduu caaqil wa kala garanayo camduhu camdu camdigiisu camdi buu noqonayaayo markaa shariiku mukhti ma noqonaye shariiku caamid buu noqonaya waa la dilaya walbaxiy sidoo kale maalikigii isagana maya oo maaragtay waxa weyaan laga dhaafi maayo qaatilkii maalikiga ahaa laga dhaafi maayo qisaastii in tamaalu'un xasala waxaa halkaas soo reebaya maaligno haddii arrintani arrin lagu heshiiyey ay ahayd oo in markaa waxa weeyaan ninkan dhibka loo geysto ayaa shuraka lagu ahaa kadib baa markaa dee ninkani isagu wax markaa aan dilkii camdiga ahaan noqonaynin ayuu isagu u geystay qoladan kalena markaa seef iyo waxbay ku dhufteen waa laysla dilayaa buu leeyahay haddii markaa tamaalug uu jiro ama sabigii weliba khaasatan maalikiyadani waa waa xaggii sabigii sabiga haddii wixii kale hadii lala heshiiy dee yaalaabeen laakiin kii sabiga ahaa haddii inta lala heshiiyey layidhi waynu isla dilaynaaye wad oo markaa sidaa isaguna ula dilay sabigii markaa iyaguna caamid bay ka soo qaadayaan xaaladaasi deetana waa la wada dilayaa bayli laadii siban lishaaficiyi in caqal wlصbaxiyi in tamaalu nxasara tamaaluguna waa tawaaduca wey iyo heshiis in lagu ahaado dhibka in la geyso wsharطu kown اqatli camdan shari waxa ah haddaba falku inuu yahay camdi camdigii buu tacriifiyato fasirayo ay daraba qasdan bima qatlun bimilihi alaba ay daraba yani waxa uu ku dhuftay qasdan si u ukas ah bimaa waxbuu ku dhuftay qatlun bimilihi isagoo kale in wax lagu dilaa alaba uu haalib yahay uu badan yahay marka maxaa la eegayaa ujeedadii iyo aaladii markaa qasdulficli washas qofkan inuu wax ku dhufto wuu ku talagalay qofkan isagoo qof insaan ahaan bani aadam ahaan garanaya macsuumu dam inuu yahay isagoo garanaya ayuu ku talagalay inuu ku dhufto waxa uu adeegsadayna waa aalad sida badan wax disha markaa wuxuu noqonayaa dilkaasi cinda aljumhuur camdi buu noqonaya xanafiyadii wax kale ay sii shardiyayaano wa kownuhu yajraxu lilkuufi ictubir waxaan inuu yahay wax nabar geysanaya nabarka waxaa loo jeedaa yani wax afle oo jirka kala goynaya saasay leeyihi wax jirka kala goynaya bani aadamka oo afle inuu yahay ayaa xanafiyada agtooda uctubira la ictibaariyey wa fi lxadiidi hadduu wuxuu biri yahay oo xadiid yahay waxaa la adeegsaday shartu daa inuu afleeyahay shardinteeda ayaan lam yashtahid marka maxay leeyihiin wuxuu horta hadduu xadiid yahay ama afhalaada ama yaa aflahaani xadiid waxbaa lagu dilaa wixii kale waa inuu afleeyahay bay leeyihin hadduu aad u adeegsatay ama dhagax aad qofka u adeegsatay waa inuu af leeyahay bay leeyihin uu wax ku kala guuyo haddaanu af camdi ma noqonayo waayo dee axaadiistii waata tilmaantay qofkii usha lagu dilay ama sawdka lagu dilay in shibulcamdi uu noqonay markaa farqiga udhaxeeya bay yidhaahdeen kaa iyo iyo tan kale dee waxa weyaan kana af buu leeyahay kana af ma laha laakiin jumhuurku waxay leeyihiin taasi shardi ma aha waxaa la eegayaa waxaani wax wahdila haaliban leeyahay waayo xadiidkii ninkii yahuudiga ahaa baaba sariixku saxiixa ku jiray ee gabadha markaa labada dhagax ku dilay dhexdooda madaxeeda ku burburi marka jumhuurku taa ma shardeeya wkownuhu yajraxu lilkuufi ictumir wafi lxadiidi sharu daa lam yashtahi washaafici shaaficigu haddaba kalxanafiyi sida xanafiga oo kale ayuu yahay fi summi sunta qofka haddii sun inta loogu daro shaaficigii xanafigii buu la mid noqonayaayo xanafi buu la mid noqonaya maxaa laga wadaa iminka xanafigii waxaad soo ogaatay wixii xadiid ah ama afleh uunbaa isaga agtiisa camdi ka ah markaa suntii dee wax afle ma noqonayso xadiidna ma noqonayso inaan xanafigii sunta waxba ku dilay qofkii sun lagu dilay inaanay qisaasi ka waajibeyn cinda alxanafiy waad soo ogaatay shaaficigiina haddaba halkan waa la mid baa suntii wuxuu kala mid yahay xanafigii buu kala mid yahayo falam yuqid qisaas kama waajibinayo biwadcihi fi ucmi haddii raashinka la dhigo qofka raashinka loogu daro qowl baa jira waa qisaas odhanaya laakiin waxaa mm, raajixa madhabku uu yahay in suntu aanay qisaas lahayn waxaa markaa khilaafka dhaliyey labadii madhabee kale adee iyaguna waa la qisaasaya haddii raashinkan uu ku daray uu yahay raashin ay u badan tahay inuu ka cunayo suntana ay tahay sun ay u badan tahay inay wax dilayso laakiin haddaad raashin aanay u badnayn inuu ku cunayo inuu cunayo aad ku darto markaa halabadii baa meesha ka baxay laakiin inta qofka u yodhowd casuuntay ayaad ugu sugaysa marka qaalibku qofka dayfkii uu cunay ama raashinka xaamid gurigiisi intaa tagtay baad raashinkii loosoo dhigtay loo soo dhigay halku ku qadayn jiray fi laalib isagu uu cuni jiray baad ku dartay waxay leeyihiin qisaas baa ka waajibaysa waxaa markaa la ysku haystaa xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam markii khaybar naagta yahuudiyada ahay ay sunta ugu dartay hilibkii saxaabigii cunay waa kii dhintay miyaa gabadhii markaa la qisaasay oo la dilay mise lama dilin bay riwaayaadku isku khilaafeen riwaaya abu daawuud kayo ku sugani waa la dilay bay leedahay culimada qarkoodna waa saxiixinaya zuhri iyana waxay soo guuriyeen gabadhu inay islaamtay oo islaamnimadeedu wanaagsanaatay oo madiine sii joogtay markaa halkaasaa markaa madaahibta khilaafka markaa ku dhalisa washaafici kalxanafi fi summi waxaa kaloo dabcan markii riwaayadku iskhilaafeen waxaa loo noqonaya haddana xaggii falki marka maxaa la leeyahay shaaficiyadii xanafiyadii maxay leeyihiin cunidda yaa sameeya waa cunay de isagaa cunay qofkan ficilkii isagaa adigoo mutasabib baa tahay darajadii ikraahna maad gaadhi darajadii ikraahna maad gaadhi oo hadduu qofkani cuni waayo wax alla wax lagu samaynaya ma jirto waad ka yar xumaanaysaa unoo dee maaragtay martidii kuu timid oo wax cuni weyday kadeed bay kugu yar noqonaysaa laakiin ma eh, wax uu ku qasban yahay meesha ma yaalla markaa halkaas tasaburkani isaga laftiisu inuu markaa heer wax lagu qisaasay u gaadhsiisan yahayna iyaduna dee khilaafka qayb bay ka tahay laakiin hase aatee buu yidhi wadaa diye ayuu waajibinayaa shaaficigu walxanafiyu ahdara xanafigu isagu wuxuu leey waaba hadarba wax alliyaala wax ka waajibaya halkaas ma jiraan ninkan raashinkan isagaa cunay isagun baana eh, falka geystay wax alliyaalo wax qofkan kale uu ku leeyahay tacsiir iyo in dabdaraad samaysa la yhahdo mooyaane wax kale ninkani kuma waajibayo wayktafii bidiyatin in awjara wayaktafii xanafigu wuxuu ku gaabsanayaa bidiyatin diyo iyo mag weliba caaqilada la saarayo in awjarahu hadduu afka ugu shubay ku walaabiyey intuu qabtay uu afka ugu shubay oo sidaa uu suntii ku walaabiyey xanafigii muxuu leeyahay waa oo cal alcaailati ila wixii kama dhigayo mar haddaan wi muadad waba laguma dilin mar haddaan muxadad waxba lagu dilin wixii wuxuu noqonayaa uun shibulcamdi unbuu noqonaya laakiin shaaficiyadu halkan waxay leeyihiin falkan isagaa geystay suntani hadday tahay fi lgaalibi mid loo dhinto waa qisaas halkaas washanu cinda alximyariyi lqasdu abcan masle walba furuuc bay sii leedahay sunad maalan intood jiirka iyo wax ugu talagashay aad meel dhigatay ama beertaada dhigatay inta ciyaal yimaadaan cunaan miyaa lagu qabsanaya iyo waxaas kutubta madhabigaa baad ka eegeysaan lakin qofku hadduu milkigiisii waxa uu yahay looma qabsado wixii milkigiisa washanu cinda alximyariy alqasdu imaamkii maalig ahaa isaga arinkuba wuxuu ku xidhan yahay uun xagga qasadka aalada lama eegaye aalada ma eegila wanageenili bma atl bmilihi atl bima bimilihi alab isagoo marka waa weyaan kalo lagu dhufto inuu markaa dilku uu haalib ka yahay baa shardiga noo aha oo aalad baynu shardiyayna laakiin imaam maali halkaa ma eegin qasadkunbuu eegaya qofka inaad ku dhufato waxaan loogu talagashay wshanu cinda alximyariy lqasdu ma eegaya aalada sidaa daraaddeed fadarbu bilcasa ladayhi camdu ul in qofka lagu dhufto isaga camdi bay tahay agtiisa haddii loo qastay markaa isaga dilku muxuu qaybsanaya laban buu qaybsanaya camdi iyo khata shibhulcamdi maalikiyo ma qabto laakiin xadiidkii camr bin shucayb can abi can jaddihi ayuu dee ku soo arooray aahaar saxaaba iyo waxyaalo badan oo lagu taageerana waa la helayaa markaa jumhuurku way qaateen wa shibhu camdin lisiwaahu yudra wa shibhu camdin camdi mid u eg ayaa yudraa loo yaqaanaa lisiwaahu cinda siwaahu isaga kayrkii id khalat ilaalatu haddii aaladu marka ay aaladu ka madhnaato mimaa mara wixii aan soo sheegnay hadday aaladu ka madhan tahay laakiin qasadkii uu joogo maalik kayrkii dilka noocaasa wuxuu u yaqaanaa shibhu camdi buu u yaqaanaa wa kullu man fii qasdihi shaksa alkhalal fa khaطa'un cinda aljamiici maa facal wa kullu man qof kasta oo fii qasdihi shaksa ujeeddadii qofka uu u jeedayey alkhalalu khalalku uu galo fa khaau khataa buu cinda aljamiici fuqahada o dhan agtooda noqonayaa maa facala wuxuu sameeyey haddii aanu falkiba ku talagelin wuxuu ka baxsaday dee maa qasada qasadkiiba markaa khalalkuu noqonaya ama falka wuu ku talagalay ayay ku dhacday muxuu noqonayaa khaa buu noqonaya hadda kan kanu dilayaba abuugana waa macsuum ee uu marka hore ku waday laakiin dee kii kumay dhicin waxay ku dhacday mid aan ahayn kii isagu uu socday ama ogaar iyo waxaasuu tooganayo markaasaa qof meesha soo maray uu ku dhuftay waxaasoo dhami khata bay noqonayaan mar haddii qofkan cayntan aan ku talagelin lakin waxay yadana camdi noqonaysaa qof sii jeeday mid cadowgiisaa uu moodayo oo uu deetana ku dhuftay oo qof kala noqday taasi waa camdi waayo inagu ma eegayno cumar iyo cali ma kala eegayne daatadan meesha joogta ma u qastay mise uma qastin baa la eegay wa kullu man fii qasdihi shaksa alkhalal fa khaطa'un cinda aljamiici maa facal walyaku kufan ha noqdo qofka markaa waxa weeyaan qatiilka ahee la dilay mid u dhigma oo kuf u ah ka dilay si loo qisaaso fa siwa alkuufiyu xanafiga wixii ka soo haray laa yaqtulu lmuslima bidimiy muslim gaal u dili maayo haba ku xaddidbo muslimku oo si qalada ah ha u dilo oo waxa weeyaan dembi ah laakiin haddana muslimkii la dili maayo kafaa'adiibaa meesha ka maqan laa yuqtalu muslimun bikaafir waa xadiid saxiixa xanafiyadu iyagu taa may qaadanin annafsu binafsi bay qaateen wa katabnaa calayhim fiiha ana anafsa binafs xadiikiina annafsu binafs markaa waxay dhaheen waa la dilaya rasuulka xadiis bay soo wariyeen in eh, nin muslimi uu yahuudi dilay eh, markaa magan haystay deetana nabigu alayh sala sla u yihi ana axaqu man awfaa bidimmatihi anaa ugu mudan cidda dimadiisa fulisa iyo magantiisa deetana uu markaa u qisaasay lakiin xadiidkaasi jumhuurku ma sugayaan eh, oo inqiaac baa sanadkiisa ku jira kadaaka waxaa kaloo soo guuriyeen in saxaabada qaarkood ay markaa eh, wax u dileen laakiin iyaduna markaa eh, qawi ma aha kadaaka qatlu lxuri bilcabdi waqad waafaqahum fii sayidin falaa yuqad kadaaka saas oo kale ayaa waxa ah qatlu lxuri bilcabdi qof xor ah addoon ma loo dilayaa iyaduna waa saas oo kale jumhuurkii kafaa'adii baa maqan bay leeyihin abu xaniifana wuxuu leey waa loo dilayaa markaa jumhuurku aahirka aayadda alxuru bilxuri waalcabdu bilcabdi daahirkeedu wuxuu faa'iideynayaa in qofkii xorta ahaa qof xora uun loo dilayn addoonkiina addoon loo dilayn ee aan markaa qof addoona aan xor loo dilaynin markaa daahirka aayadda iyo masalada suuradan kale ee soo socoto inaan addoonkiisii sayidka loo dilaynin inahaasay isu geysteen waqad waafaqahum abu xaniifa wuxuu ku waafaqay fii sayidin sayidkii falaa yuqad yaan markaa la qisaasin sayidkii hadduu addoonkiisa dilo looma dilayo laa yuqaadu eh, lilcabdi min sayidihi addoonka loogama qisaaso sayidkiisa markaa haltaa way abu xaniife iyo iyo way isku waafaqeen kole qolyihii daahiriyadu way khilaafi doonaan laakiin intoodana way isku waafaqsan yihiin taana markaa way u abu xaniife markaa aayadda dee daahirkeedu sidaa ha ahaadee waa matruukatu daahir oo wlunha bilunha baa ku jirta oo loo loo fahmayo inaan haddii markaa waxa weeyaan nin uu gabarh dilo aan la dilaynin taasina jamaahiirtu ma qabaan sida inoo soo socota wa yuqtalu ljamcu biwaaxidin jamcii haddii ay hal qof dilaan waa loo dilayaa wa can jamaacatin koox xaggeed kabni zubayri sida ibnu zubayr oo kale ayaa al almancu diidmada arrinkaa la diidaa canna uu ka muuqday ibn zubayr radi allahu tacala canhu iyo mucaadi ibni jabal iyo zuhri iyo ibnu siriin iyo ayaa waxaa laga soo guuriyey inaan jamac loo dilaynin mid qof qura oo aan isu dhigmin laakiin dee daahirka aayadaha qisaaska ku soo arooray qofkii qof dilay in la dilayo ciddii wax dishay in la dilayo ay sheegaysaa cumar bnu khadaab radi allahu tacala canhu iyo saxaabo tiro ahna waxaa ka soo aroortay in la isu dilayo bal cumar wax laga soo guuriyey inuu todoba qof keliya u dilay oo sanca lagu dilay markaasaa weliba wuxuu yihi low tamaala'a calayhi ahlu sancaaa laqataltuhum bihi reer sancoo dhami hadday u heshii lahaayeen oo isla dili lahaayeen waan u dili lahaa wa kulluhum yuqiidu bilunha dakar laakiin binisfi diyati lbasri wa kulluhum dhammaan fuqahadu yuqiidu wuu qisaasayaa addakara kalabkaa wuu qisaasaya wuu dilayaa bilunhaa haddii uu gabarh dilo laakiin hase ahaatee albasri xasanbasri raximah llahu tacaala ayaa jabara wuxuu ku kabayaa binisfi diya mag barkeed keligii maahay waxaa laga soo guuriyey daa'ifo oo salafkii kamida cali waa laga ka sugan laa axsibuha tahbutu canhu buu yidhi inay ka sugmayso ilama aha caaa laftiisa waa laga soo guuriyey isna waa laakiin riwaayaad kala duwan baa laga soo guuriyey buu leeyahay qofkii dumar ahayd iyo ninkii kala mag bay ahaayeen marka hadda haddii gabar uu dilo ma loo dilayaa horta waa loo dilaya laakiin ma mag baa la raacinaya qolyahan waxay leeyihiin maadaama ay kala mag ahaayeen dee konton iyo kontonnaha isla kontonka kalena ha soo celiyaan qoladan ninka dilay maarata qisaasta ka fushaday saasay markaa laga sheegay laakiin arintaasi arrin jamaahiirtu ay qabta ma aha nasna kuma soo aroorin nabiguna calayhi salaatu wasalaam ninkii yahuudiga ahaa ee gabadha dilay waa u dilay wax markaa kale uu ka xukumayna lama sheego wa yuqiidu bilunha dakar laakin binisfi diyati albasri jabar walaa yuqaadu waalidun bimaa walad waalid loogama qisaaso looma qisaaso waladkiisiiyo uu dilay wa in calaa waalidkaasi waalid saraba ha noqdo ka mili jaddatin wa jad oo kale ayay iyo awowo oo kale wa maaliku imaamu maalik yuqiiduhu wuu u qisaasayaa in ittadaxa haddii ay caddaato qasdu zuhuuqi ruuxihi inuu u kastay inuu naftu baxdo ku dhow ka maarad gooyo kaan dabaxa sida intuu qabtay inuu gowracay oo kale de kaasi kale kuma jiro marka hadday saas soo kala dhacdo waa loo dilayaa buu leeyahay marka xadiiski markuu soo aro laa yuqaadu waalidun biwaladihi kolley waa xadii duruqdiisii ay maaragtay la sugayo xadiikaasi qisana wuu lahaayo ninkii maaragtay de inankiisu uu hadalka xun ku yidhi ee maaragtay hooyaday addoonsan maysid shaka noocaasa ee markaa seefta ku tuuray halkaa ciribta ay kaga dhacday ee u dhintay markii loo keenay ayuu cumar xadiidka markaa wariyey haddaanan maqli lahayn rasuulku laa yuqaadu waalidun biwaladihi laqataltuka bihi waa kii markaa deetana diyo muqallada ah ka qaaday taasaa markaa imaamu maalik raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay ninkan kamay muuqanin inuu u qastay inuu dilo wiilkiisa wuu yar xanuujinay xaggaa dambaa muddo kaga dhuftay seefta laakiin mid intuu soo qabtay aada u gowracay de kaas dadkii kale waxaa madhaama naxariistii aabmuuna meesha way ka baxay kolba hadduu sidan samaynayo waxa sidan loo laa yuqaadi waalidun biwaladihi waanu u qastaynba inuu dilo waanu u qastaynba inuu dila buu leey hadduu u qasto qasadkii uu ka muuqdo waa loo dilayaabuu isagu jumhuurkuna lafdigay qaateen wlaa yuqaadu waalidu bma walad wain calaa ka mili jadatin wajad wamaaliku yuqiiduhu in ittadax qasdu zuhuuqi ruuxi hadday caddaato inuu u qastay qudhiisu inay baxdo kaandabaxa oo kale wain yuaalib mustaxiqu liqawad bidiyatin ujbira jaanin falyuad shuruuddii imika waa laga soo baxay waajibkii haddaba muxuu noqonaya waajibkii waa qisaas camdiga wixii uu waa qisaas maktiina wuxuu yidhi wain yuaalib haddii uu dalbado mustaxiqun liqawadin qofkii qisaasta xaqa u lahaa bidiyatin mag hadduu dalbado ujbira waa la qasbayaa jaaninkii dhibka geystay waa lagu qasbi inuu bixiyo oo khiyaar isagu male falyuaddi ha bixiyo markaa magti wamaalikun imaam maalik khaalafa arrintaa wa khilaafay kanucmaani sida abu xaniifa oo kale fashtarataa fiha labadood waxay shardiyayaan qabuula aljaani jaanigu inuu aqbalo magtii shaaficiyada iyo xanaabiladu waxay meeshan khiyaarku wuxuu u yaallaa uun majni calayhiga iyo awliyaa udamka inay qisaas qaadanayaan iyo inay mag qaadanayaan labada kii ay doortaan midna qoladan kale ridahooda iyo ogolaanshahooda la weydiin maayo qolyahan kalena waxay leeyihiin qisaas baa u waajibtay qofkan maktuna bedel bay ka tahay waa lagu heshiiyo haddii lagu heshiin waayo dee dasaastoodii bay haysanayaan oo ay laakiin nasku waxaad moodaa inu sen iyo iyo xanaabilada u dhow yahayo man qutila lahu qatiilun fa huwa bikhayri nadarayn labada maaragta ixtimaal labada arin labada eh, muxuu ahay khiyaar kuu doo isaga u doorto ayuu ku sugan yahay in loo dilo iyo inuu markaa imaanyuuda iyo in magtii la siiyo marka marka la isagaa bikhayri nadarayni ah marka la yidhi dee waxay tusinaysaa in aan qoladan kale waxba la weydiinayn marka hadday idhahdaan maktii baanu ku cafinay khalaas boqolkii hal habeen waajibinba qoladan boqolkii baa lagu yeeshay khiyaarna uma yaallo waa marka markaa arrintu ay tahay laakiin dee maktii marka la yihahdo lakin haddii ay yidhahdaan laba boqoloo halaad hana la siiyo iyo wax aan intii makti ahayn ahayna ka badan hadday sheegtaan taasi iyada waa la isla ogol yahay inay sulxi iyo heshiis labada dhinaca ay taasi u baahan tahay wamaalikun yuqiidu eh, wain yuqaalib mustaxiqun liqawadin qofkii qawadka ama qisaasta mutaystay bidiyatin hadduu dalbado ujbira jaanin waa loo qasbayaa jaanigii falyu-addi ha bixiyo wamaalikun khaalafa ka nucmaani labadaas waa khilaafeen fashtarataa fiiha qabuula aljaani jaanigu inuu aqbalo ayay shardeen iyagu waxaa loo wlmustaxiqu kulu waariin dahr wmalikun fi lcaasib lwlaa xasr ila ida kaana inaasun xusna irhan faqaala jcal libintin adna washaraka lbaciida maca inaai in lam yaxusna kamila miraa wlmustaxiqu qofka xaqa ule ay weliyudamka yihiin kullu waariin waa waari kasta oo dahara muuqday cid kasta oo dhaxalka soo gelaysaa way soo gelaysaa awliyaau damka waxbaa laga weydiinaya haddaanay isku raacin la bisaasana lama qisaasay sidaa jumhuurkaa qaba oo xataa zawjadii uu walaalkeed ninkeeda dilay dee maarata qisaastii way ka ridi karaysa hadday tidhahdo magtaanu qaadanayna qoladii kale oo halkan halla dilale hadday iyadoo tidhahdo ilan xaggii way soo gelaysaa magtaanu qaadanayna hadday tiraahdo warkaasi wuu dhammaa waalmustaxiqu kullu waariin daharabu waaris kasta oo marka waxa weeyaan muuqda ayaa mustaxiq ah wamaaliguna daba imaam maali si aanay howlahaasoo kale u imanin filcaasibi lwlaa xasara xasara wuxuu arinta ku gaar yeelay filcaasibi alwlaa qofka caasibka ee casabada ah ee ugu soo mudan casabada la eegayaa dumar la eegiba maayo casabadii un baa l qofka ugu soo horeeya filawlaa rajulin dakar magtag iyo dilkan iyo arrimahan raggaa ka taliya ayuu isagu leeyahay markaa caasimka ugu mudan baa leeeegaya ilaa idaa kaana inaasun xusna irhan in ay dumarkii yihiin mooyaane kuwo iyagu dhaxalka keligoodle oo ragba ku jirin oo xaa'isaad ah ilaa idaa kaana inaasun hadday dumar jiraan mooyaane xusna oo markaa waxa weeyaan koobaya oo yani la gaar noqonaya irhan dhaxalkii oo cidi aanay lalahayn oo ragba aanay ku jirin faqaala markaa wuxuu yidhi ijcal libintin adnaa inanta ugu soo dhow ayaa markaa yeelanaysa dumarkii waxay xaa'isaad noqon karaa waa markay hadla iyo akhawaad joogaan ude soo maaha si kale xaa'isaad uma noqonayaan ila waa dawaatulfuruuda markaa bintadii baa markaa la siinay haday binta bintulibni joogaanna bintadii ayaa halkan hadal kale washaraka albaciida mac inaai in lam yaxusna kaamila almiiraai washaraka albaciida caasibkii fogaa wuu la wadaajinayaa mac inaahin dumarkii in lam yaxusna haddii aanay wada qaadanaynin kaamilalmiiraai haddii markaa caasibkii hore koobaad aanu joogina hablaha u dhigmi ee uu joogo caasib fog adeer baa jooga iyo inadeer iyobaa jooga hablihii maydkuna way joogaan xaaladaa ah in adeerka keliya lagu eegi maayo iyo markaa adeerka keliya lagu eegi maaye iyo ataa xataa haddii aanu waari ahayn xataa haddii aanu waari ahayn waa la soo gelinayaayuu le mar haddaan ahayn oo dhaxalkii aanay koobayn oo qayb maalan baytulmaalka iyo waxaas ay dee tegayso xaaladaas kaa baciidka ah dhaxalkaba yaanu soo gelin waa arintii waa laga talagelinaya oo isaga iyo iyagii ayaa markaa ka talinaya wa sharaka lbaciid saasuu ku leeyay soo geliyey ma cinaasin dumarkiibuu la soo gelinayaayo isaguna wuu la talinayaa buu leey in lam yaxusna kaamila almiiraasi haddaanay dhammaan dhaxalka xaa'isaad ku ahaynoo aanay wada qaadanayn hablo iyo waxa jooga uun iyo ilmaadeera iyo dad noocaas wa hayruhu wixii imaam maalik ka soo haray bicafwi bacdin iktafaa bacdi in ay cafiyaan ayaa ku filan oo ku kaaftoomaya dadkii waraasada ahaa hal qof hadduu cafiyo khalaas qisaastii way dhacday wa cindahu imaam maalik isaga agtiisa fi suurati اlulaa kafa suuradda hore unbu bacdigu ugu filanya suuradda hore waa mlkulaa fi lcaasib alwlaa xasan abnaa lmeyt baa jooga soo garan mayse ama caruurba kamuu tegin iyo e, maaragta waxaa jooga ikhwatuhu wa akhawaatuhu baa jooga marka ikhwadii de way siman yihiin abnaadii way siman yihiin markay sidaa u sinaadaan casabadiisii mudnaydee hore mid qurahoo cafiyaa ku filan laakiin haddii caasibkii uu mid yahay hablo markaa dhaxalkiila dhaxalkiilayana ay joogaan caasibkana aanay ka darajo sarraynin iyagana cafintoodu ma anfacayso caasibkana cafintiisu ma anfacayso markay isku raacaan in la cafiyo unbuu dhacayaa buule le وغيره بعفو بعض اكتفى وعنده في الصورة الأولى كفى وأحمد والشافعي انتظر بلوغ طفل حيث لا عفو جرى إمام أحمد يا إمام شافعي انتظر وحي سجيان بلوغ طفل ما رتي قفك عرورتها أنتو كقانقاري حيث لا عفو جرى هذه سامحات أنهي كوي قانقارك هذان سامحات ليه أنت مركا قانقارك إذا هذا الكود السعودي أي قصاص يكون رعان عرورنا أي جلتان ولي قانقاري والله حرا يعني كان قاتلك waana la sugaya intii ka qaangaaraya waayo xaq bay uleeyihiin inay kala doortaan labadii sharcigu siiyey bikhayri nadarayn maxaa markaa kuu soo haray iyo iyo iyo xanafiyo iyagu madax bala sugi maayo qaangaarkii go-aanka ay ridaan ayuunbaa soconay wa kulluhum man gaaba minhum yantadir in lam yakun limaaliki kaman usir dabaan ninkii oo waxay ka cabsanayaan maalikiyadan iyo xanafiyadan iyo qofkii oo aad xidhatay oo jeelka kuugu jira ilmo yaroo hadda maarata waa caloosha ku jiray baa jiray uu dhashay han iyo toban sana halla sugaa tiri han iyo tobankii sanau ninkii kuu xidhnaa afar iyo toban jir markuu kii yaraa galibuu dhintay markaasaa haddana odhanaysaa mag hala bixin ilan dilin soo ma markaa waxaasay ka cararayaan iyagu ninkii afar iyo toban sana kuu xidhnaa iyo haddana markii dambana mag qaadata oo dhintay baad haddana mag odhanaysaa hala bixin wakulluhum man qaaba minhum yantadir in lam yakun limaalikin kaman usir wa kulluhum dhammaan fuqahadu yantadiru wuu sugayaa man qaaba minhum qofkoodii maqan dadkii mustaxiqiinta ahaa ee awliyaudamka ahaa cid maqani hadday jirto waa la sugaya in lam yakun haddaanu ahayn limaalikin maalik agtigiisa kaman usira qof gaaladii ay qafaalatay oo de gooru soo bixi aan la garanayn oo dee rajadiisu aan maarata waqti la rajeeyo lahayn kaa waxba la sugi maaye bay yidhaahda laakiin wixii kale waa la sugaya idan xaq buu leeyahay wacafu majruuxin yamuutu yuqbalu wa can abi sawrin wa jamcin yaqtul wacafu majruuxin saamaxaadda uu fidiyo qofkii dhaawaca loo geystay ee haddana yamuutu dhimanaya markuu dhinto bal la aqbalayaa saamaxaad wuxuu iska daaya waba waxba yaan loo raacin bu waxba yaan loo raacin laa qisaas walaa diya yuqbal waa la aqbalayaa sidadeetana qaabka loo aqbalayo tafasiil baa gelaysa wa can abi sawrin wa jamcin imaamkii abu sawr haye jamca waxaaba laga sheegay yabqulu waxaa isugu guraya maxaa yeelay dee qisaasta iyo magtii waxan waxay waajibayaan markuu dhinta kadib iminka weli maarata waxba uma sugnaanin markuu dhinto kadib bay sugnaanayaan markaa waa wax uu soo qadimay maarata qabla hubuutihi shayga in markaa la cafiyaa dee may asixi jirin abu sawr jamcan la socda waa shaafici oo qowl ah iyo daawuud aahiri wshaafici diyata haadaa lam yadac bal arsha jurxin in lahu ulu tasac markaa cafigii waa la abalaya waa la aqbalaya macnaheeduma waxba ma jirayaanbaa may waa kan markaa qaabkii loo aqbalay wshaafici shaafici lam yadac ma dhigin ma dhaafin diyata haadaa kan magtiisii ma saamixin bal arsha jurxin wuxuu dhaafayaayo keliya jurxiga nabarkii markaa ku yaalay arshigiisii weliba isagana in lahu ulu tasaca weeya haddii ulukii uu de waxa weeyaan gaalo oo maarta u ballaadho ku fillaado oo wixii maxaa laga dhigayaa tabarucu maarata maridin marad alkhawf oo kale ama man fii siyaaqi ilmowt maarata waxa wey qofkii mariidka ahaa oo kale tabaruciisii weeyaano dee ulusulmaal unbuu ka baxaya marka haddii ulusulmaalkiisii jurxigaa intiisu ay ka baxayso kaasun baa loo sii deen amaa nafta de wuxuu noqonayaa saamaxaad dhacday qabla hubuuti shay wa kayruhu wixii shaafici ka soo haray ee markaa dee aqbalayay cafigaasi asqadahaa wuu riday diyada lafteediina wuu riday dabcan qisaas ma jirayso qoladii saamaxaadana timi qoladiisi waa la aqbalaya markaa diyadiina way ridayaan laakiin laa fi lkhata haddaanay khata ahayn diyadii khataa ma ridayaan iyo shibulcabdiga toona famaa can sulfi irtaqaa lan yasquta diyada khaa yashmul camdiga famaa wixii e, irtaqaa ka kor noqda an iulsi ulsigu lan yasquda dhici maayo oo maxay ka dhigayaan diyadii diyadii shmulcamdiga waxay ka dhigaan wasiyo oo kale ka dhigayaan markaa kol hadday wasiyo tahay dee wasiyadu waxay ku ansaxaysaa e, ulskii bay ku ansaxaysaa wixii ka badan ma dhacayo ee sidiisiba u sugnaanay diyadii way ridayaan maxay u ridayaan waxay u ridayaan waxay leeyihiin dee wixii waajibay diyaba may ahayne qisaas bay ahayd qisaastiina waa kay saamaxay mana kala qaybsamayso de marka mar haddaan kala qaybsanayn qisaastii kala qaybsanayn qisaastii way dhacday dee diyana maguu sheeginba isagu diya meeshaba may oolin diyadu waxay u baahnayd maaragtay de waxa weyaan maalikiye iyo xanafiye iyo heshiis bay bay lahaayeen xanaabilada lafteeduna dee waxay leeyihiin iyaguna marka hore qisaas unbaa waajibtay qofka markaa qisaasta saamaxaya ayaa la rabay inuu yidhahdo magbaan doonay qisaastii isagaa saamaxa loo riday waanay dhacday qisaastii magna muu sheegay wmaaliku yaxbisu caamidan salin caaman wajaldu miatin lahu lazim wamaaliku imaam maali yaxbisu haddaba uu xabisaya caamidan kii markaa camdi wax u dilay ee haddana saliima badbaadeen la dili waayey sababtii la doonaba loo dili waayey nin camdi wax u dilay oo haddana aan la dilina dilkii ka badbaaday hal la xulo buu leeya caaman sanad tacsiira waa istilaaxiis iyo maarata maslaxa mursalada wajaldu miatin lahu lazima boqol jeedan in lagu dhuftaana iyaduna waa laazim buu leey waa halkay markaa madaahibta kale odhanayaan maalikiyadu wadcu shareeca wadciyay keenaya oo waxay leeyihin xuduudda in wax lagu dara iyo in maarata hawlasha la sameeyo waxay noqonaysaa shareeco la dejiyey oo kale man istaxsana faqad sharaca iyaguna waxay ka eegayaan si aan ugu dhiiranin dilkii iyo masaalixdiiba maarata iyagana yamka wuxuu leeyahay sanadba waa la xidhaya jeelkaa la dhigayaa boqol jeedalna waa lagu dhufanayaa mid kasta oo camdi wax u dilay oo aan la dilin ama ha la saamaxo warasadu ha saamaxdo ama waalid ha ahaado oo de maalan eh, maaratay qasdu suuqi ruuxii aan meesha ka muuqanin ama eh, maarata muslimkaa dilay ha noqdo mid kastoo badbaaday oo caamida wey wa qaala fi lkiilati laysa yuqbalu cafun walaa sulxun waxatman yuqtalu wa qaala waxaa kaluu yidhi aad buu adkaynaya qatliga fi lhiilati dilka hiilada ah ikhtiyaalka qofka la ikhtiyaalo wuxuu yidhi laysa yuqbalu lama aqbalayo cafwu saamaxaad ma jiraysa saamaxaad wax la yhahdo walaa sulxun heshiis milyan baa la bixinayaa iyo waxaa lays odhanayo lagu heshiinayaana ma jirto wa xatman yuqtalu qofka qof ikhtiyaala si xatmiya ayaa loo dilaya walow bikayri kufri xataa qofka uu dilay yaanu kufr u ahaanin kolba hadduu ikhtiyaal la yimaado qof kiilo u dilo waa la dilayaaba ilay maalkeedu istilaaxan wey maslaxa muqsada wa hiya qatluhu limaalihi kiiladu waa maxay qatluhu limaalihi waa in qofkan iyadoo dan adduunyo laga leeyahay iyo maal iyo waxaad ka heshi loo dilo walaysa sharطan khatluhu in qofka la khiyaabeeyey oo god madow lala galay oo istidraaj lagu sameeyey khatli maarata loola yimi shardi ma aha kolba haddii ujeeddada iyo danta laga leeyahay adduunyo ahay waxay leeyihiin waa ikhtiyaal iyo maarata waxa weyaan khiilo weeyi qofkaasina wax war kale male waa dib in wixiisu qolyihii kalena sidii hore ula soconay wa sifatu lqatli imikana waxaynu gudbaynaa qofkii haddaba la qisaasayey qaabkee loo dilaya وصفة القتل كقتل الجاني إلا لدى أحمد والنعماني قالا بسيف وكذا غيرهما فيما لمعنى غير قتل حرمة قابك وح دليا وكقتل الجاني كان دلي سيدي ووح دلي أنبا دليا إلا لدى أحمد والنعماني لبضى إمام أكتود المويان يقول قالا وحي إلهي بسيف سيف أنبا وح مركان لبا مذهب يا لبا على كارمه حنفية شافية وحي وإن عاقبتم facaaqibu bimili maa cuuqibtum bihi radda yahuudiyun ra'sa jaariyati bayna xajarayn faamara rasul biraddi ra'sihi bayna xajarayn laba dhagax buu ku dhex dilay labadii dhagax baa lagu dhex dilay markaa sidii uu u dilay ayaa loo dilaya qolyahan kalena xadiidka laa qawada ilaa bisayf ama ilaa bisayf ayay iyaguna qaadanayaan waa mansuuq bay leeyihiin qaabkii hore wax loo dilayay laakiin dee naskhigaasi ma sugnaanin bay qolyahaasi laa qawada ilaa bisayfna hadiiba uu sugnaado waxaa lagu xambaarayaa meelihii markaa aanay suuragal ahayn in sidii qofkan wax u dilay kale loo dilo ee tafaawut uu imanaya iminka rasaastan kale wax lagu dilaye aad bay u adagta waayo qofku dee nabarkii uu qofka ku dhuftay iyo halkii u kaga dhuftay in lagaga la doonaya kuwana wadnihii iyo intanay shaandho ka dhigaya markaasaa lagu leeya qisaas baa la fulinaya hadhowtana meydkiisi alla si loo maydhaa la garan waayay marka haddii aan sayaafkii la helayn de dadka la xilo layska sugo inta sayaaf la helayo weyaan lakin qofkii lagu xadgudbo oo tacadi lagu sameeyo sax ma noqonayso qaalaa bisayfin bay labadan yidhaahdeen seef inbaa wax lagu dinaya wakadaa kayruhumaa labadan kayrkoodna saas oo kale ayuu seeftii u cayimayaa fii maa wax dhexdii oo xurima loo xarimay limacnan macno iyo sifo ama maarata yani waa cillo hayri qatlin aan dilka un ahayn wixii loo xarimay inuu wax dilayo maaha cillo kale loo xarimay markii wax lagu dilo dee markaa ilan cilladii kalea meesha joogta oo wixii imika lama samayn karo markaa in seeftii loo beeray noqonaysa tusaalihii waa maxay kalqatli biliwaad haddii liwaad qof lagu dilay oo kale de waxaan sidiisuu xaaraan lahaa qatliga awgii maaha cillo kalu xaaraan u ahaa aw bisiir siir baa qof lagu dila halla siir halla dilo isagana la odhan maayo kadaaka tajriicun linaxwi khamri khamri iyo wax lamid oo xaaraana haddii qofka markaa la qulaabiyo maaratay la kakabisiiyo lagu dilay dee markaa la odhan maayo kana khamri ha lagu shubo lama odhanayo seefti baa lagu dilay walaa yuqaadu haaribun lilxarami lilxanafi walxambali falyusrami walaa yuqaadu lama qisaasayo haaribun mid u baxsaday lilxarami xaramka galay intuu bannaanka wax ku soo dilay ayuu xaramka galay laada bixaram la dili maayo lilxanafi walxanbali xanafiyadii iyo xamaabiladii adii qudaadoodu ay meesha joogaan oon shaafici iyo maaliki meesha joogin ninkaa la dili maayo ee maxaa la sameeya falyusrami waa la muqaaacaynaya waa la muqaaacaynaya cunto lama siinayo biyo lama siinayo lalama hadlayo salaan lagama qaadayo lama hoynayo oo guri marka u sexdo lama siinayo si markuu joogi kari waayo u isagu markaa u caro xataa lama qabanayo lama saaray saasay xanaabiladii leeyihi xanaabilada nimanka meesha joogtaan dadka muslimiinta ee caadiga ah ayaabay dee dayn layn laakiin iyagu waxa ninkii wax dilay bay leeyihin adigoo xaramka joogaa mararka qaarkood isbaata ka oranaya askarigu nin khamiis xunano aanad garanayn oo damo isagu dadka muslimiinta ee caadiga ayuunbaa isbaata ka odhanaya waraaqahaagii keen marka waa iska kadeedka jireen xanaabiladu saasay leedahay maxaa yeelay waa xaraman aaminan weeyaan shimbirihiisgeedihiisla goyn bani aadamna hadalkiisa lada lama taabanayo allahuma ilaa hadduu isagu xaramka wax ku dhex dilay de isagaa markaa hataka xurmat alxaram markaa isaga iska xayuubiyey bay yidhaaheen qolyihii kale waxay leeyihiin maya xaramku waa xaraman aaminan waa yahay laakiin eh, xaramku ma badbaadiyo qof markaa dembiile ah oo ibnu khaab nabigu alayhi salaatu wasalaam isagoo mutacalliq biastaari lkacba ah ayuu yidhi hala dilo wuxuu yidhi walaa yuqaadu haaribun lilxarami lilxanafi walxambali falyusrami wamaa madaa waxaa hore loo soo sheegay ee fi nafsi nafta lagaga soo warramay ee min axkaamin axkaam loo sheegay yahbutu fi ljuruuxi nabaradii laysu geysanayay gacmihii laysgoynayay wixii lamidka ahaana wuu ku sugnaan bitamaami sidii uu u dhammaa wixii shuruud qisaasku oo dhan wixii mawaani ahayd wixii aad arkaysay oo dhan sidiisiibaa dalkan u wada keeni laakiin maxay u kala duwanaanayaa abu xaniifa wuxuu u arkaa qaطcan liaraf in xubnaha laga jarayo min haaribin lixaramin kii xaramka u fakaday xiina qtarafa markuu dembiga gasha u geystay kii xaramka galay kaa isaga xubintiisa waa la jaraya gacanta soo gooyo aramka galay xaramka gacanta lagu dhex oo waxay leeyihiin nafta xurmadeedun baa weyne oo markaa aan maarata waxa weyaan xaramkii laakiin xubnuhu waa way ka yaryihiin bay yidhaahdeen xanaabiladu lakin halkooda way taageen walam yuqid bayna araqiiqi fi araf sidoo kale addoommihii hadday xubnaha isgooyaan gacmaha iyo waxaan isgooyaan e atraaftiibay xanafiyada iyo waxay ula tacaamulayaan sidii maalka markaa dee maal wax is yeelay laba neefo isdilay ama maarata wax isu geysteen miyaad u kala jari maya wey markaa laa qisaasa bayna alcabiidi fi laraaf bay yihiin xagga nafta addoonka qofkii bani aadamka xorta ahbaa laga soo qaaday laakiin xagga atraafta ila waa kii labadaba ku lahaaye xaggii maalka markaa walow yuqid uma kala qisaasayo bayna araqiiqi addoommada fi arafi wixii atraafta ah kadaaka saasoo kale fii maa bidukuurati ikhtalafa wixii labnimo isku khilaafa eh, yani lab iyo dhadig hadday la kala noqdo iyadana qisaasi ma jirto wulaya atraafta ee eh, labka iyo dhadiga waxaa laysu qisaasayaa waa markii ay nafta tahay lakiin hadday xubnaha tahay xubnihii waa kan sidii eh, maaragtay kal amwaal oo kalu ka dhigay gebigeedaba markaa wuxuu leeya way kala badan yihiin maadaama ay kala badan yihiin laysuma qisaasayo aw kaana bayna kaamilin wa cabdi ama qof kaamila iyo qof addoona qof adoona ah, ama marka waa aan isagu de kaamil ahayn qof xor ah iyo qof aan xor ahayn ayuubay da noqonaya kaamil iyo cabdi waa kan kuirl waa kii isagu laha waa laysu dilaya jumhuurka ku khilaafiy lakin hadday atraaftii noqoto ya waa laysu dilaya buu lahaa abu xaniife ninka xorti hadduu addoon dilo waa la dilaya bui wixi aan sayidka ahayn laakiin halkan atraaftii wuxuu leeyahay loo kala goyn maayo aw kaana bayna kaamilin wa cabdi aw kaana qaطca cadadin bifardi ama wixii ah in kooxi ay qof xubin ka goyso markaana xubnaha laga wada jari maaye buu leey hadday laakiin nafta dilaan dee waa ti loo wada dilayay marka intaaba abu xaniife atraaftii uu ka soo reebayo oo naftii kalama mid dhigayo ka maalikin sida maalig ba uu leeyahay fii kaafirin aw cabdi gaal ama addoon qaaca cudwa kaamilin qof kaamil ah oo ama muslin ah ama xor ah xubinkiisa jaray can camdi si camdiga u jaray haddii gaalkii uu muslim gacan ka gooyo wuxuu le loo qisaasi maayo lakin hadday nafta tahay waa loo qisaasi ilan muslimkaaba ka sarreeye laakiin hadda halkan wuxuu leeyahay gaalkii muslimka gacanta ka gooyey isuma dhigmaano loo qisaasi maayo waxaa laga qaadaya umakti wuxuu leeya yani isagoo konton u waabigtay ayaa dee gacan markaa aan maaratay labaatan halaad goynayo maalik xunaya waa nisfi shan iyo halaad wax ah loo siin maayo buu suma dhigmayaan wax la siinaya kontonkiisa hal addoonkiina waa saas kale wuxu ley haduu qof xore gacanta ka gooyo looma qisaasayo laakiin qolyaha kale xanaabilo iyo shaaficiyo halkood bay igu taagayen waxaasoo dhan walaa qisaasa fi ljiraaxi ilaa in umina alkhayfu in umina alxayfu walaa qisaasa fi ljiraaxi nabarada laysu geystay qisaas male ilaa in umina alxayfu in laga aamin yahay dulmi mooyaane faraaci ilaasho alcadla cadaalada haddii wixii lays yidhaahdo sidiio kale lama samayn karayo qisaassama jirayso saas daraaddeed haddii laf la jabiyo lama odhanayo kana laftii hala jabiyo waxbaa iswaydaaran kara lama taabanayo waa uun mag iyo xukuumo iyo waxaasaa loo wareegay laakiin ma noqonayso laf la jabiyey qisaas male walaa tuqid bilcudwi xubinka ha u qisaasi ilaa mushbiha kii u ekaa mooyaane fii jinsihi xagga jinsiga wa nawcihi xagga noociisa maca aljihati ee dhinacu ku yaalaa markaa jinsigii iyo noocii iyo jihadii maxay kala yihin ilig iligunbaa loo qaadaya wy wax ka loo qaadi maayo haddana nooci hadduu markaa ilig sale yahay hadduu yahay markaa waxa weeyaan dhool maalan haddana jihadii xag sare iyo xag hoose xaggii u abaadana eegeysa somaarkeysa marka waxaa la eegayaa xubinka jinsi ahaan nooc ahaan iyo dhinacuu ku yaallo intaba waa la eegaya waa la fiirinaya wa kulluhum dhammaan fuqahadu yuqiidu wuu markaa u qisaasayaa miman awdaxa qofkii markaa muudixo ama mawlaxabay tahay soomaalidu waa daadkii iyo bedeleen qofkii markaa qof ku sameeyey yani waxa weya nabar ku sameeyey ilaa lafta la gaadho laftii caddaatay wa manacuu way diideen in fawqa haadaa jaraxa halkaa hadduu si dhaafo oo dee laftii uu jabiyo wixii lafta jabiya bisaas ma laha waayo xayfkii baan laga aamin ahay waxayu kaana duuna haada hadduu halkaa ka sokeeyo mawdaxada uu ka sokeeyo lam yuqad iyadana la qisaasi maayo lilxambali washaafici fi lmuctamid xanaabiladiiyo shaaficidi ka sokeeyey muudixada leh xaariso iyo daaniye iyo waxaa la odhanayay qisaas male waayo iyaga laftoodana waxaan laga aamin ahayn dulmi halkii la dhaafo qolyaha kale waxay leeyihiin haddii la garan karayo eh, inta markaa waxa weeyaan uu ka gaadhay oo mudixa inta ay ka tahay haddii la garan karayo waa markaa lagu samaynaya intaas oo kale isagana ayaa la xaganaya wlambaliyu in yuqid liacwara fii caynihi binisfi caqlin jabara wlambaliyu ambaligii in yunqid haduu u qisaaso liacwara mid marka horaba ilaa ah aynihi caynihi ishiisii kale ayaa markaa ishiisii kalena waa la tuur marka horeba il buu lahaa keliya isagoo il keliya waayu mid markaa jaaniyey ishii ka soo riday oo isagu markaa labadiisii wada caadi haddaba wuxuu ku yidhi xambarigu hadduu kaa u qisaaso bidixba bidixba kaliya u hagaagsanay bidixdiina kanaa ka soo riday hadduu haddaba kan u qisaaso uu bidixdii ka gooyo ka soo saaro fi caynihi isha hadduu u qisaaso jabar wuxuu ku sii kabayaa binisfi caqli diyo oo maxay leeyihiin de ninkii waa la dhatiray soo maa ilan waxa weya ninkan waxbuu basar buu lahaa kolkaad ishii ka soo riday ninki wuu indhabeer marka meesha il uun la riday ma ahee indhabeel baa la socda u yidhaahda adiga markii ishii lagaa riday tii kalaad wax ku arkaysaa weli waxbaad arkaysaa basarkaagii wuu tegey markaa nisfudiya oo de waxa weyaan basarkii tagay ah ayaa iyadana lagaa qaadaya blah lakin qole kale jumhuurku maxay leeyihiin qole maalikiyada iyagu soo socdaan hadal gaaray leeyihiin laakiin qolyihii kale waxay leeyihiin dee basarkani wax mustaqila muu ahayna taabic buu ahaa ishanuu taabic u ahaa tagtay baa la tagtae de ishana isheedii way tagtay bl walaa yuqiidu minhu hadduu isagu kan acwarkii labada indhood lahaa wax ka soo rido isaga bidixdo keliyu lahaa mid labadiiba qabu bidixdii ka soo riday isweydaar bay eh, markaa noqday isaga markaa xabadii tan uu soo riday teedii baa ku taalade ma laga saaraya wuxuu yidhi walaa yuqiidu minhu isaga qisaasi maayo hadduu isagu dhibka geysto isaga ma qisaasayo kay laa yacma si aanu u indhabeenin laakin calayhi diyatan atamma laakiin diyadiibuu ku dhammaystirayaayo mag dhammaystiran buu ka qaaday oo wuxuu leey araggaagii baa la badbaadiyey maadaama araggaagii la badbaadiyo diyadii aragga oo de markaa waxaa diya dhammaystirana ayaad dhiibaysaa markaa nooc maslaxaad ayay halkaa ku shaqeeyeen laakiin qolyihii kale kuma waafaqsan wa maaliku imaam maalik khayara fi lfaracayn labada masalaba khiyaar buu geliyey majni calayga ka kolba majni calayga dhibku ku dhacay ayuu khiyaar gelinayaa maalik faqawadun awdiyat lcaynayn labaa kala dooran falahu qawadu ama qawad buu yeelan aw diyatulcaynayn ama labada indhood diyadu diy dhamaystira wuxuu kala dooranayaa in uu qisaas yeesho iyo iyo inuu mag dhammaystiran oo qaato ayuu mar walba majni calayhim uu dooranaya wlmaaliki wlxambaliyu arjaa maalikiga iyo xambaligu way dib dhigayaan xatman iyadoo waajib arrintaasi ay tahay qisaasaljurxi nabarada qisaastooda way dib dhigayaan xataa yabra'a almariidu weeyaan kii bukay ilaa inta uu bogsanayo wa akhara sidoo kale dib bay u dhigeen lilbardi qabow haduu jiro daran aw lil lilxari ama kuleyl daran inuu jiro in khashiya waa hadday ka baqaan min qacihi goynta xubintaa la goynayo an yasriya inuu kusii fido oo nabarkii de nafta gaaro marka maxay qofkan xanuunsanaya dee dacfi ku sugan marka inuu xamili waayo gacantaa la goynayo ama lubtaa laga jarayo ama isha laga soo ridayo yaa laga yaaba marka intuu bogsanayo in la sugaa waajiba bay leeyihin kale maxay leeyihin so isagu dhibka buu geysanay ninkan wuxuu xaqulay wixiisii iminka loo uufiyo ninkan isagaa jaani isagaa dhibka geystay ninkan xaqiisa haray qabow iyo kuleyl hadday jiraanna waa saas oo kale qoladan oo laga baqayo wixii uu ku baaho qoladan waxay leeyihin isagaa dhibkan geystay waxaana isagaa maarata waxa weyaan isku waajibiyey haddaa loo fulinaya ninkan xaqiisa in dib loo dhigo dulmi bay noqonaysa qoladanna waxay leeyihiin mayana meesha dahalistanaa jirta ee markaa ha loo kaagi waahdiran hadar ka dhig ilaa lada nucmaan imaamkii nucmaan ahaa agtiisa mooyaane in qawadun haddii qisaastii xubnuhu iyo jiraaxdu saraa uu ku fido jirkii o qofkii u dhinto bilaa cudwaan iyadoo wax xadguduba la sameeyo wax xadguduba lama samaynin sidii caadiga sharcigu yiri qisaastii loo fushaday gacantii laga goostay deetana ninkii xubinkii unbaa ku fidayoo nabarkiio waa u dhintayba de markaa maxaa l alxaqu qatalahu buu cumar yidhi soo maa alxaqu qatalahu xaqaad dilay marka waxay leeyiin jumhuurkii ninkaas wax alle wax uu leeyahay ma jirto abu xaniifa isagu wa canhu wa cindahu imaam abu xaniifa agtiisa yajibu caqlu mag baa waajibaysa buu xubin gooshaad waa ninka dil laguma odhan imikana ninkii waa dishay laakiin khaalafahu saaxibaahu labadiisii saaxib way ku khilaafsan yihiin arrintaasi kutubtooda qaarkood waxay ku qaydayaan sida durulmukhtaarkoo kale markan magtu ay waajibaysaa waa haddii eh, iyadoon dowladdii u xukumin uu isagu iska qisaasto deetana hadhow toole ay arintii soo baxdo wixiina uu sugto dee dabcan maxkamadii uu cadaysto in dee ninkan qisaastan uu ku waa markaa ayuu dunuulmukhtaarku leeyahay ibnu caabidiinna ma khilaafan marka hadday taas ay noqoto de iska dhadhawaanaysa wa cindahu yajibu caqlu isaga agtiisa mag baa wa araxa cumaanu wuxuu meesha ka saaray cumaan lbati faqiihii reer basra arsha maa jaraxa jiraaxada arshigeediibuu magta ka saaraya gacan bay ahayd soo gacantu nus bay leedahay nuskii kalunbaa waajibayay buuri waarax wuxuu tuuray cumaanu ilbatiyu arsha maa jaraxa jiraaxadiisa arshigeediibuu meesha ka saaray kitaabu diyaar halkaa iskaga joogo sal allahu wasalam calaa nabiyina muxamedi wallahu aclam